alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed almaanic almaanicu fi lugati alxaajiz maanicu luqada gudaheeda alxaajizu ka waxteeda ayaa la yidhaahdaa wasilaaxan sida heshiiska lagu yahayna huwa maa yalzamu min wujuudihi alcadamu waa kuu ka dhasho min wujuudihi isaga joogitaankiisa alcadamu waayitaan uu ka dhasho walaa yalzamu aanuu ka dhalanin oo ka laazimin min cadamihi isaga waayitaankiisa la waayey wujuudun joogitaan ama helitaan aanu ka dhalan walaa cadamun waayitaanna aanu ka dhalan lidaatihi daatadiisa uu maanic yahay la eego ee aan wax kale la milicsanin kalqatli fi lmiraasi waa sida markaa dilku Eh, uu u mancinayo kale markaysagaa dhaxalka waa ka wujuudi اlqatli fi اlmiraasi ama waa ka manci اlqatli fi اlmiraasi waa sida markaa helitaanka markaysagaa dil lagu helo dhaxalka gudihiis oo ruuxii waariska ahaayee wax dhexlayey ku dhaxal joojinayey uu dilo walxaydi waa sida markaa helitaanka la helo yani xayd la helo oo gabadhii ay caado hesho dhiigga caadada la yidhaahdo fi salaati yani markaa salaadda gudaheeda ama salaadda uu mancinayo fain wujida alqatlu haddii dilka la helo imtanaca almiraasu waxaan dhacaynin oo xasilaynin oo mid aan jirin noqonaya yacni dhaxalkii oo ruuxii dilay oo ruuxii dilay kuu dhaxal joojinayey ma dhaxlaayo alqaatilu laa yaris wain wujida alxaydu haddii dhiigga caadadaa la helana oo gabadhii dhiigga caado ay heshana imtanacat isalaa salaaddii waxay noqonaysaa mid mustaxiilo ah oo salaad lama iman karto waqad yancadimaani waxaa dhici karta labaduba inay weysmaan oo qaaraan jirin ay noqdaan oo labadaba la waayo walaa yalzamu miiraasun walaa salaatun oo haddana labada midnaba aynay yani markaa jirin oo dhaxalna aanu laazimin salaadna aynay laazimin bicagsi shari shardiga lidkiisuu ku sugnaaday oo shardigu ku liddi yahay id isharطu yatawaqafu wujuudu lmashruuطi calaa wujuudih sababtu waxay tahay shardiga wuxuu ku xidhan yahay mashruudka in la helaa waxay ku xidhan tahay calaa wujuudihi yani joogitaanka shardigu joogay ku xidhantah oo mashruudkii lama heli karo haddaan marka waxa weeye shardigii la helin wاlmaanicu yanfii wujuudahu maanicuna wuxuu diidayaa joogitaanka yani markaa shaygan la helo uu mancinayey ayuu diidaya tacriifka maanic maanic waa mid wax mancinaya waa mid wax diidaya markaa shaygii xukun mancinaya oo marka isaga la helo xukunka aan la helaynin waxaa la yidhahdaa maanic baa la yidhahdaa maanic ayaa la yidhahdaa marka waxay mashaayikhdu ku tacriifiyeen maa yalzamu min wujuudihi اlwujuud waa waxa isaga joogitaankiisa waxaa ka dhasha ama ka laazima ama ka waajiba hadduu isagu joogo wuxuu mancinaya in la waayo lehel yaaba wax kalaa la waayaya xukunku mancinayay waa in la waayaa laakiin isaga in la waayo ka dhalan mayso xukunku mancinayay in la helo iyo in la waayo qad wa qad waa dhici kartaa in la helo waana dhici kartaa in la waayo mawaanicdina waa tacadudi karaan maanic isaga u maqan yahay ayaa waxaa dhici karta maanic kale inuu baajiyo waxaa kaloo dhici karta in asbaabo kale loo helo laakiin daatada maanic baa maqan ilaaba ilaa mid ay ka dhalanayso in shaygii la helo maaha maqnaanshihiisa keliyii ma keensanaayo in la helo siyaalo kale ayuu u baaqan karaa ama siyaalo kalea loo heli karaa tacriifkan ka fudud waxay ku tacriifiyaan culammadu inay yidhaahdaan almaanicu huwa alwaصfu اlwujuudiyu الظaahiru اlmundabidu naqiida اlxukmi huwa alwaصfu alwujuudiyu waa waصfi joogitaan loo nisbeeyey mawaanicdu waa awsaaf wujuudiya yani cadam inay noqoto la yidhahdo waxbay mancinaysaa ma jirto haddaan markaa falsafa lafdiya la samayn waa waصfi wujuudiya oo maala xaydkii waa wujuudi طalaaqii waa wujuudi qatligii waa wujuudi kufrigii ama gaalnimadii waa wujuudi waa waصfi wujuudi ah ikhtilaafu اddiin waa wujuudi waa waصfi joogitaan loo nisbeeyey marka waصfi cadami ahi wax ma manciyo waa inuu yahay waصfi wujuudiya wاlkalxaydi fi الصalاة wkalqatli fi اlmiraas yani waa saas oo kale huwa alwaصfu اlwujuudiyu الظaahiru waa inuu ظaahir yahay khafi inuu yahay ma dhici karto waayo maadaama xukum sababtii loo waayayo oo lagu xidhaayo wax khafiyo qarsoon baa lagu xidhayaa ma dhici karto waa inay noqotaa wax daahir ah axkaamta adduunyaduna dawaahir bay ku dhisantahy waa inuu yahay mundabit wax hadaysmayo oo yani xadkiisa la garanayo o aan iskhilkhilaafayn oo nisbada isku khilaafayn waa sidaa qatliga waa sidaa xaydka waa sidaa alaaqa yani waxa wey waa saasoo kale waa sidaa ixraamka ixraamka waxbuu mancinaya almuxrimu laa yankixu walaa yunkixu walaa yakhطubu ixraamkii waa waصfi wujuudiya waa waصfi ظaahira waa mid mundabitoo waa la garanaya waa xadaysmayaa yani marka ixraam huwa alwaصfu alwujuudiyu الظaahiru اlmundabitu almucarifu naqiida اlxukmi wuxuu ku garansiinayaa xukunka wax ku lidi ah xukunka khilaafkii inuu sugnaanayo n xukunkaas inaan la helaynin ayuu ku garansiinaya oo lagu garanaya ikhtilaafu اdiin hadduu yimaado dhaxal ma imanayo laa yatawaarasu ahlu milatayn shatta laa yariu اlmuslimu اlkaafira wala اlkaafiru اlmuslima yani wuxuu ku garansiinayaa dhaxal wax ku lidiyo dhaxal inaanu xasilayno labadaa ruux ee diintoodu kala duwantay inayna isdhaxlayn wuxuu ku garansiinayaa xaydkii haddii la helo inaan salaadi jirin oo ruuxaa xayd helay gabadhaa xayd heshay ayna tukanayn yani salaadina kama ansaxayso umana bannaana inay tukato marka almucarifu naqiid alxukmi xukunka wax kulidiyu ku garansiinaya bimacnaa xukunki inuu macduum yahay wujuudkii xukumku lidi ku yahayo cadam buu keensanaya cadamulxukmi xukunkaa in la waayo taasaa ka dhalanaysa marka sidaasay ku tacriifiyaan culammada usuuliyiinta qaarkood tacaariiftan kolle in la qaybaa waa loo baahan yahay marka maanicu wuxuu ku lidi yahay shardiga yani jiha mucayanuu kaga liddi yahaye lid toosa ma aha oo shardiga cadamkiisii marka isaga la waayo baa waayitaanka keensanayay xukunka la waayayo shardi haddii la waayo mashruudkii waa la waayey kanna haddii la helaa waayitaan ka dhalanaya xaysiyadaasuu kaga lid yahay halkaas ayuu kaga lid yahay id الsharط yatawaqafu wujuud اlmashruuطi calى wujuudih wاlmaanicu yanfii wujuudahu maanicana wujuudka maanica ayaa markaa wujuudkii diidaya oo cadam keensanaya marka wujuud اlmaanic yamnacu wujuud almamnuuc kuu mancinayey inuu jooguu markaa diidayaa ama nafyinaya ama mancinaya marka mawaanicda culammadu way qaybiyaan waxaa loo qaybiyaa mid wuxuu mancinayaa shayga in la bilaabo keliya laakiin kii hore inuu daa'imo oo sii joogo ma diidaayo waa nooc nooc labaad shaygu inuu istimraaruu mancinayaa laakiin in la bilaabo diidi maayo waa nooc labaad noocna wuxuu diidayaa in shaygii la bilaabo iyo inuu istimraaro oo daa'imo labadaba waa diidaya waa mancinaya waa nooc saddexaad calى sabiil mihaal waxyaalaha qaarkood waxay mancinayaan shayga in la bilaabo laakiin inuu daa'imo diidi maayo waa sida ixraamka oo kale xajkii ama cimradii haddii la ixraamto oo ruuxu muxrim yahay nikaax iyo guur inuu bilaabo waa mancinaya almuxrimu laa yankixu walaa yunkixu walaa yakhtubu oo isagoo muxrima inuu guur bilaabaa oo guursadaa uma bannaana waa muxaram waa maanic liibtidaa'i nikaax ama libad'i nikaax guur inuu bilaabo ayuu mancinaya laakiin guur hore oo soo jiray oo hore muxrimku uu guursaday ixraamka ka hor inuu istimraaro diidi maayo oo dadku markay soo xajinayaan la odhan maayo dumarkiina sii fura waayo nikaaxani waa ka horreeyey ixraamka marka istimraarkii diidi maayee ibtidaagii nikaax la bilaabayay wakhtiga ixraamka la yahay gudaheeda taasuu diidaya waa maanic lilibtidaa'i faqad waa waadix nooc labaad wuxuu mancinayaa inuu shayga istimraaruu mancinaya oo diidaya laakiin mid cusub in la bilaabo ma diidaayo waa sida alaaqoo kale alaaqu nikaax hore oo soo jiray inuu istimraaro nikaaxaasi waa diidaya kaasuu mancinayaa istimraarkaas laakiin mid cusub in la bilaabo mancin maayo marka waa maanic lildawaam ama lilistimraar laa lilibtidaa taasina waa nooc labaad nooc saddexaad labadaba waa mancinaya waa sida radaaca ay nikaaxa ku tahay oo masalan gabadhay naas wada nuugeen oo nisaabkii radaacu dhammaystirmay wakhtigii radaacu uu xaaraantinimayn jirayna oo maxramiye uu keensan jirayna ay tahay goorta la nuujiyey bishuruuih in guurkeeda la bilaabo oo uu guursado kay naas wada shaqeenee maxramka u ahaa xagga radaaca ama ukhtuhu min aradaac dee uma bannaana ibtidaagii waa diidaya dawaamkiina waa diidaya dawaamkii maxay noqonaysaa inan yar oo radiico ah baa nin lagu meheriyey markii lagu meheriyey ayaa ooridiisii baa nuujisay inanti yarayd nisaabkii bay u dhammaystirtay ninkii way ka xaaraan noqonaysa oo dawaamkiina waa mancinayaa radaacu nikaaxi uu daa'imo mid soo jiray inuu sii daa'imo waa mancinaya waa didaya mid cusub in la bilaabo nikaaxana waa mancinaya waa maanic lidawaami walibtidaa'i macan labadaba mancinaya anwaacdaasay culammadu u qaybiyaan maanica markay ka hadlayaan walikay yatabayana laka alfarqu bayna asababi waashari si uu kugu kala caddaado farqiga u dhaxeeya sababta iyo shardiga iyo walmaanici maanica saddexdaa farqiga udhexeeya si ay kugu kala caddaato undur في zakaati almaali maala waxaad eegtaa zakada xoolaha tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa tajid sababa wujuubiha wujuud anisaab waxaad ku ogaanaysaa sababtay ku waajibtay inay tahay nisaab in la helay tajid waxa weeye waa jawaabu alab waana min الوجدان waa tii cilmiga ahayd saas aawadeed labadii mafcuul waa sababa iyo wujuuda wayatawaqafu dalika alwujuubu calaa xawalaani اlxawli wuxuu ku xidhan yahay wujuubkaasi calaa xawalaani اlxawli xawlku inuu soo wareeguu ku xidhan xawlaan la odhan maayo waa xawalaan oo wixii markaa taqalub iyo xarako markaa waxa weeye sheega masderkeeda waxaa lagu keenaa qiyaasan facalaan waa sida dawaraan dawraan la odhan maayo waa sida halayaan halyaan la odhan maayo waa sida xawalaan xadiikii waa kii ku soo arooray alaykum binaslan binaslaan maaha yani degdega laazima binaslaan waa facalaan marka waxay ku xidhan tahay calaa xawalaani اlxawli xawlku inuu soo wareegay ku xidhan tahay fahuwa shar fiihi sababtii buu shardi u yahay wain wujida daynun haddii la helo dayn manaca wujuubaha wuxuu diidayaa waajibnimadii buu diidaya zakadu ay waajibaysay ayuu diidaya fahuwa maanicu lidalika alwujuubi wuxuu diidayaa daynku wujuubkaasuu diidaya cala alqowli marka lagu socdo qowlka odhanaya biana adayna maanicun daynku waa maanic qowlka odhanaya marka lagu socdo wujuubkii zakada waa diidaya amsilada kitaabka lagu sheegayo usuul fiqiga ama kan ha noqdo ama kan ha noqdo ama kitaab kaleba ha noqdee amsilada qowlka raajixa in la sheegaa daruuri maaha yani misaal lama bushiya baa la yidhahdaa laa mushaaxata fi lmisaal tusaalaha cidhiidhi kuma sugna tusaale waa la qadari karaa qowl aqwaasha ka midana wax waa lagugu tusaalayn karaa macnaheeduna maaha marka lagugu tusaalaynayo sidii raajixa laguu sheegay wاshأnu laa yuctaradu اlmihaalu id qad kafa alfardu walاxtimaalu marka qowl aan raajixba ahayn ba haddii la doono wax lagugu tusaalayn karaa waayo tusaalaha deliil maaha tusaaluhu tusaaluhu waa wax looga jeedo qaacidada in lagu fahansiiyo looga jeedo adilada wax kala markaysaa loo cuskanaya waa in dliil wax kale daliil loo raadiyaa qaacidadii lagu sheego laakiin markay tusaale noqoto qowl aqwaasha ka mida baa lagugu tusaalayn karaa saynu horeba u sheegnay ama misaal mafruudoo la qadaray baa lagugu tusaalayn karaa marka qowlkan mashaayikhdu inay arjixeen ku saabsan daynku waa maanic ma aha sidaas aawadeed bay ku yidhahdeen cala biana adayna maanicun marka ikhtiyaarkoodii inay tahay iyo inaynay ahayn kuma tusanayso cibaaradu wuxuu tilmaamayaan mashaayikhdu raximana allahu wa iyaahum sababtiiyo shardiga iyo maanicu farqiga u dhexeeya waxay noqonaysaa marka meel keliya lagu wada misaaliyo oo lagu tusaalayo zakadii wujuubkeedu sabab buu leeyahay sababtu waxay noqonaysaa in xoolo nisaaba la mulkiyo maal sakagoysa waa in markaa la mulkiyaa fuqahada qaar mulki taama waa kay ka cabiraan haddaba shardi bay leedahay shardigaasi waa xawaalan xawl waa sharطu wujuub sababtii baa loo sii shardinaya maanicna waa leedahay zakadu oo maanicu wuxuu yahay waa sida in dayn lagu leeyahay oo daynkaa marka laga saaro xooluhu uu ka yaraanayaa nisaabkii xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa dayn laguma waxay noqonaysaa xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa zaka kuma waajibayso oo daynka xoolihii marka laga saaro nisaabka ka yaraynaya zakadii waa mancinayaa wujuubkeedii saasay noqonaysa الصaحيiح والفاsid الصaحيiحu luغaة ضid السقيim صaحيiحu luغada gudaheeda ka bukakal kulidiga a baa la yidhahdaa صaحيiح waa tacriif luغawi ah wa fi الاصطiلاaxi sida heshiiska lagu yahayna ma yatacalaq bihi اctidaad fi اlcibaadaat صaxiix waxaa la yidhaahdaa maa yatacallaqu bihi ku ku tacalluqo ama la xidhiidho ictidaadun tirsi la tirsanaya fi lcibaadaati xaaluu cibaadaadka ka mid yahay uu ictidaad ku tacalluqo waxaa la yidhaahdaa waa صaxiix fi lcibaadaat wa nufuudu fi lmucaamalaat yani fulitaanna uu ku tacalluqo ku fulitaano ku tacalluqa ayaa la yidhahdaa saxiix fi lmucaamalaati mucaamalaadka xaalu ku sugan yahy kaan taqaca salaatu waa sida inay dhacdo salaadu maalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye mustawfaatan shuruuduhaa xaalay markaa dhammaystiran tahay oo la dhammaystiray shardiyadeeda taammatan arkaanuha xaalay arkaanteeduna dhammaystiran tahay ay dhacdo xasisho maca intifaa'i mawaanici mawaanicdii in la waayey la jirkeeda ay dhacdo xasisho walow fi ictiqaadi alfaacili walow haba ahaato yacnii ruuxa faacilku siduu rumaysan yahay inay u dhacday shuruuddeed iyadoo dhammaystiran oo arkaanteedii dhan tahay oo mawaanicdu wada maqan tahay walow sidaaba ha ahaatee wakadalika albaycu saasoo kaleu baycu ahaaday bayca saxiixi waa saasoo kale yaqacu min jaa'izi tasarufi wuxuu ka dhacaa bayci miduu tasarufkiisii bannaan yahay bayci wuxuu ka dhacaa miduu tasarufkiisii bannaan yahay calaa mubaaxin waxaanu ku dhacaa shay banaan oo mubaaxoo xalaal ah mubaaxaasoo maqduurin la awoodi karaayo calaa tasliimihi in loo dhiibo yacnii ruuxan laga iibinayo mubaaxaasoo mamluukin la mulkiyo fii nafsi alamri sida xaqiiqadu tahayna wax la mulkiye uu yahayo ruuxan iibinayaa u leeyahy falow baaca hadduu iibiyo maa yadunnu annahu mulku hayri wuxuu u malaynayo cid kale inay leedahay ayuu iibiyey tusaale ahaan fabaana annahu mulkuhu waxaa caddaaday inuu waxani mulkigiisii yahay oo isagu leeyahay saxa albaycu baycu waa asaxaya id ilmucaamalaatu sababtu waxay tahay mucaamalaadku mabnaaha alaa nafsi اlamri mabnaaha calaa ma fii nafsi اlamri waxa lagu dhisay waxay ahaatay nafsulamarkiiyo xaqiiqadaa lagu dhisay siday xaqiiqadu tahay wاlcibaadaatu calىa ma fi اctiqaadi اlfaacili cibaadaadkana waxaa lagu dhisay ka samaynaya siduu ictiqaadsan yahoo qabo ayaa markaa lagu dhisay mashaayikhdu waxay ku tacriifiyeen in la yidhaahdo saxiix xagga cibaadaadka kala tirsada la yidhaahdaa xagga mucaamalaadkana wuxuu cibaadaadka xaggooda waxaa la yidhaahdaa wuxuu markaa tirsi ku tacalluqo la ictidaadayo oo la tirsanayo la tirsanayo waxaa looga jeedaa bimacnaa waa inay qadaagii ka ridaysaa mas-uuliyaddii dimadiisa saarayd ee ku saabsanayd waajibka inuu sameeyana waa inuu ka dhacaya wakadaa waxaa kaloo soo gelaya sunnadii mucayanka ahayd yani sunnanimadeedii in markaa ficilkaasi inuu kaga filan yahay oo la odhanayo sunnadii waa u xasishay oo ficilkaa markuu tirsanaayo oo uu ka soo qaadayo inuu amarkaa ku dhaqmay qadaagiina ka dhacay waxaa la odhanayaa waa cibaada saxiixa ama waajiba ha noqoto ama sunna ha noqoto yani kaasaa waxaa la yidhaahdaa asaxiix fi lcibaadaat asaxiix fi lmucaamalaatna waxaa la yidhaahdaa maa yatacallaqu bihi nufuudun fi lmucaamalaat waa wixii fulitaan ku tacalluqo bacdi waxay ka cabiraan markay ka hadlayaan mucaamalaadka maa asmara almaqsuuda ama waxay ka cabiraan taratubu اlasr اlmaqsuudi min alcaqdi calى alcaqdi raadkii looga dan lahaa caqdiga inuu caqdigii ka dhasho ayaa waxaa la yidhaahdaa waa mucaamalo saxiixa ama waa caqdi saxiixa calaa sabiil mihaal markuu qofku wax iibsanayo wuxuu uga jeedaa waa maxay raadka ka dhalanaya waxaa weeye waa inuu waxaan ku tasarufi karo oo tasarufkiisu u bannaanaanayo oo ku intifaaci karo oo ku takrifali karo oo bixin karo oo iibin karo haddii raadkaasi ka dhasho looga dan lahaa wuxuu noqonayaa caqdi saxiixa ijaaradii caqdiga looga dan laya waa maxay waa shayga in lagu intifaaco marka intifaacaasi inuu bannaanaadaa inay ka dhalataa waxay noqonaysaa ijaara saxiixa ijaaro saxiixa ayay noqonaysa nikaaxa maxaa looga dan leeyey waxaa looga dan leeyey xil اlistimtaac raaxaysigu inuu bannaanaado marka waxaa la odhanaya caqdigii nikaax ee asarkaasi ka dhashay wuxuu noqonayaa nikaax صaxiixa mar hadduu xil اlistimtaac ka dhashay wabilcagsi hadduu ka dhalan waayona wuxuu noqonayaa fasid saasuu noqonaya xagga cibaadaadka culamada qaar waxay ka cabiraan inay yidhaahdaan maa saqada bihi alabu ma asqطa الqaضاءa wa saqطa bihi الطalabu wixii qadaana rida oo aan la odhanayn ilaaba ilaa qalle salaaddii markuu la yimaado haddii la odhanaayo war salaaddii kaama asixina waa inaad yani markaa qallaysaa xataa wakhtigeeda hadduu baxay icaadadii waa ridaya qadaagii waa ridaya dalabkiina waa ku dhacaya dalabkii waa ku dhacaya waxaa laga qaadanaya icaadadiina inay dhacayso oo wakhtiga haddaanu bixin haddii lagu odhanaayo irjic fasalli fainaka lam tusalli waar ku noqo oo tuko maa tukane la noqonaya waxay noqonaysaa cibaado saxiixa maaha waayo dalabkii kuma dhicin dalabkii sidii buu u marka hadduu xilligii joogo waxaa la odhanayaa dib ka samee ku noqo oo icaada la amraya waa ka faasidkaa hadduu wakhtigu baxayna qadaa la amraya oo waxaa la odhanayaa iqdi labadaasiba kay ku dhacaan oo dalabkiina ku dhacaayo laga dalbaayey shayga inuu sameeyo qadaana ridaaya baa waxaa la yidhaahdaa cibaad aiixa waa cibaado saxiixa mashaayikhdu halkay ka cabireen cibaadaadka waxaa laga eegaa fi ictiqaad اlfaacil laysa calaa iطlaaqih cibaarada ha u qaadan ilaaqeeda inay tahy wax kastoo cibaado ah qofka ictiqaadkiisa iyo siduu rumaysan yaha loo eegayaa sax maaha laakiin ashyaada culammadu isku khilaafeen ijtihaadan shaygani weysada ma jebinaya mise jebin maayo calaa sabiil misaal gabadh haddii la taabto weysadii ma ku jabaysaa mise ku jabi mayso hilib geel haddii la cuno weysadu ma ku cabaysaa mise ku cabi mayso budciga haddii la taabto ama gacantu ku dhacdo weysadu ma ku cabaysaa mise ku cabi mayso marka la weysaysanayo madaxa in la wada masaxaa ma waajib lagama maarmaanay u tahay weysada mise waajib ma aha in la wada masaxaayo waa sunne markuu salaada tukanayo ma'muum yahay faatixadii ma ka dhacaysaa mamuumka faatixadii ma'muumka ma ka dhacaysaa oo qiraa'ada imaamku ma ku filan tahay ama siriye ha noqoto ama jahriyo mise waxa weeye mid ahaan bay ka dhacaysaayoo jahriyaday ka dhacaysaa faatixada oo siriyada ka dhici mayso mise marna ka dhici mayso ashyaada iyo kuwa la midka ah qofka waxaa loo eegayaa sida ictiqaadkiisu yahay ayaa loo eegaya oo isagoo u qaba ashyaadaynu sheegnay inay weysada jabinayso isagoo u qaba oo dabeedna la yimi hadduu hadhow tukado ictiqaadkiisu muxuu ahaa ashyaadaasi weysada waa kaa jebiyaan dabeedna intuu la yimi ayuu isagaan weysaysan tukaday waxaa la odhanaya salaadaadi ma asixin bisarfi nadar raajix ha noqoto ama marjuux ha noqoto mid kalea wuxuu u qabaa ashyaadaasi inaynay weysada jebin kii hore wuxuu u qabay weysada inay jebiso dabeedna wuu khilaafa kan kale wuxuu u qabaa ashyaadaasi weysada ma jebiso dabeedna intuu la yimi buu tukaday ictiqaadkiisaa loogu binaynaya waxaa loo yahay waa ku asaxday haddaad mar sidaa ku qanacsanayd ijtihaadan aw taqliidan saa'ikhan saas aawadeed labadii ruux ee wada socday ee mas'alada ictiqaad kala duwan ka ictiqaadsanaa masalan hilibkii geelay soo wada cuneen markaasaa mid waliba siduu isagu qabay ee dee ku qanacsanaa ayuu ku camal falay kii islahaa weysada waa jabisaa waa weysaystay kii kalena wuxu aniga waxba igama jabin hadhow bay tukadeen kii aan weysaysanin ayaa salaaddii galay kii kale ma ku xidhanaya mise waa ka goosanaya ninka maxaan ku xidhnaa ma isagaa weyse qababa miyuu odhanaya maya waxaa la odhanayaa man saxat salaatu linafsihi saxat ligayri kay salaadiisu qaacid ahaan waatay culammadu yidhaahdaan naftiisa u asaxdo hayrkiina waa u asaxaysa hadday ku xidhaan marka ninkan salaadiisu isaga waa u asaxday waxaa loogu binaynaya calaa mafi ictiqaadi mar hadday isaga salaaddiisu u asaxday kan kale inuu ku xidhaana waa u bannaanta masaaisha kalena waa saasi leeg hadduu mid ku qanacsan yahay yani masaaisha culammadu isku khilaafeen mid ka mida dee sidiisi hadduu ku camal falo uu isagu ictiqaadsanaa la odhan maayo cibaadadaasi kaama asixin la odhan maayo fuqahada muta'akhiriinta qaarkood oo odhanaya hadduu shay isagu u qabay inay rukni tahay ama markaysagaa inay sharti tahay uu ka tago ku xidhan maayo odhanaya qowlkaasi waa khalad waa qowl aan sax ahayn waxaanuu khilaafsan yahay xadiiskii bukhaariga ee nabigu yidhi salى اllahu عalيه wasalam yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim xadiiska bukhaariga nebigu wuxuu yihi salى اllahu aleyh wasalam imaamyaalku way idin tujinayaan hadday asiibaan labadiinnuba waa leediin iyaga iyo idinkuba ajarka waa leediin hadday khata'aanna idinku ajarkiina waa leedihiin iyagana khaladkoodaa saaran xadiiska bukhaarigaasaa sheegay saas aawoodee fuqahada muta'akhiriinta qaarkood hadalkay odhanayaan kuma xidhanayo haddii shay uu isagu u qabo inay shardi tahay ama inay rukni tahay uu ka tago ku xidhan maayo waa khalad haddaba masaladaa waxaa laga istisnoonaya khilaafka waxaan cibro lahayn walaysa kulu khilaafin jaءa muctabaran ila khilaaf lahu xadu min الnadari calى sabiil mihaal madhab alxanafiy oo kale طuma'niinada ka dhigi maayaan waajib yani rukni ka dhigi maayaan saas aawadee bituunin biuma'niinay hadday doonaan tukanayaan oo rukni kama dhigayaan taasoo kale waxa weeye yani wax wejiya khilaafkaasi male saxaabadiina lama oga cid tidhi waxa weeye طuma'niinadu rukni ma aha oo salaaddu biduuni طuma'niina ay asaxaysa axaadiistuna way ku caddahay in طuma'niinadu lagama maarmaan ay tahay bale markaa ninkii uu nebigu ku yidhi salى اllahu alيyه wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli riwaayaadka qaarkood ba waxaa ku soo arooray kaana yukhafifu fii salaatih salaaddiisuu fudaydinayey fudaydinayey waxaa loo jeedaa طuma'niinaduu ka tegeyey marka taasoo kale waxay noqonaysaa khilaafkii aan cibro lahayn noocaasu noqonaya marka walow fi ictiqaadi اlfaacili waxaa lagu xambaarayaa ashyaada khilaafkeedu muctabarka tahay oo culammadu isku khilaafeen amaba selafkii ay isku khilaafeen oo raajix iyo marjuux kala dhex taalla masaa'isha noocaasoo kale ah isaga ictiqaadkiisa in loogu binaynayo ayay ku saabsantay lakiin cala liطlaaq wax walba waa loogu binaynaya ma ah haddii la yska iطlaaqo waxaa ka dhalanaysa cibaado fasahadaysaaba inayna jirin cibaadadii kastee jahli loo samaynaayo oo aqoon darro lagu samaynaayo ee le ictiqaadkiisa wuxuu islaa waxbaa kuugu sugane oo si wanaagsan baad ula imanaysaa inay wada asaxdaa ka dhalanaysa waana baail wlfaasidu luatan almukhtallu xagga bayca haddaba waxaa lagu dhisaa nafsulamarka iyo xaqiiqada xaqiiqadu waa maxay ictiqaadulfaacilka laguma dhiso xagga mucaamalaadka waxaa lagu dhisaa calaa ma fii nafsi اlamri qolya waxay ka cabiraan ni fi اlxaqiiqa qaarna waxay ka cabiraan fii nafsi اlamri bimacnan baana loo jeedaa mashaayikhda qaarna ay cabirayaan xaqiiqada ay cabirayaan qaarna fii nafsi amriga cabirayaan isku macnaa loo jeeda labada tariif labada markaa tacbiir mid baa manaatiqadu ay lahayd midna culamada kale isticmaali jirtay calى sabiil miaal ruuxii wuxuu iibiyey shay buu iibiyey awr buu iibiyey awrkaa uu iibinayey wuxuu islahaa hebel baa leh marka wuxuu islahaa hebel isaga iibi bayculfuduuli buu ahaa bayciisu bayculfuduuli waxaa la yidhaahdaa waa faduuliga ay soomaalidu sheegaan oo kale ruux waxaan loo diranin yani qabta ayaa la yidhahdaa war waxaagii saaya saas ahaa ama gurigaagii ama caynka waa faasaxo waan oo intaa intaasaan siiyey bayculfuduuli baa la yidhahdaa culamadu waxay dhahan bayculfuduuligu waa asaxayaa yani in ajaazahu lmaalik hadduu yidhahdo sidaa waan ku aqbalay inta aad siisaan saa ku aqbala haduu yidhaahdo waa asaxaya haduu yidhaahdo anigu kuma dirsan mana iibinayo waxba ka socon maayaan markaana marka idanka maaligay ku xidhan tahay bayculfuduuligu say ahlucilmigu nasgareeyaan marka isagoo isle waxaan aad iibinayso hebel baa leh ayuu iibiyey markuu iibiyey dabadeed baa waxa la ogaaday waxa uu iibinayaba isla isagaa leh laakiin isagu wuxuu islahaa hebel baa lehe iibi nafsulamarkii ama xaqiiqadii waxay noqotay inuu isagu maalik uu yahay oo waxaan isagu mulkiyo oo wuxuu leeyahay tahay shuruudihii kale hadday dhammaystirmaan baycu waa asaxay uma qabin inaan anigu leeyahay bayci ma baajinayso ma celinayso waayo bayca lama eego ama waxyaalaha mucaamalaadka yani ictiqaadulfaacilka lama eego ee waxa la eegaa ma fii nafsi اlamri xaqiiqadu waxay tahay baa la eegaa wa hadduu shay iibiyo uu isleeyahay adigaa leh wuxuu u qabay inuu isagu leeyahay xaqiiqadiise waxay noqotay waxaan in waxaanu leeyahay xaqiiqadiise waxay noqotay waxaan inaanu lahayn waxay noqonaysaa bayciisaasi bayculfuduuli buu noqonayaa ciddii lahayd hadday idmi weydo oo sidaa ku socodsiin weydo ma soconayso marka mucaamalaadka waxaa laga eegaa nafsulamarkaa laga eega halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk